bismillahi raxmaan raxiim kulan wacno wanaagsan saaxiib yaal meel walba aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka falanqaynta wararka goorahan oo kale ayaad ka maqashaan raadiyaha kulmiya ee magaalada tan muqdisho u doona soomaali sudaneys hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna mar kale asbax wanaagsan saaxiibayaal waa isniin taarikhdu ku beegan saddex taariikhdu ku beegan saddex iyo labaatanka bisha koowaad sanadkuna waa laba kun labaatan saddex qodobada barnaamijka falanqaynta wararka aad ku dhegaysan doontaan raadiyaha kulmiye haddii aan la yidhaahdo waxaa qayb ka noqonaya ciidanka dowladda oo dhaqdhaqaaqyo xoogan ka wada aaga magaalada galcad halkaas oo maalnimadii shalay dib ay mar kale ula wareegeen militariga soomaaliya hay-adaha amnigana waxaa lagu eedeeyey inay ku fashilmeen ka hortagga weerarada ka dhaca caasimadda muqdisho iyadoo ugu dambeeyey weerarkii shalay lagu qaaday xarunta gobolka banaadir ee khasaaraha badan dhaliyey wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliyana waxay cambaaraysay falkii faashaxumaa kitaabka qur-aanka kariimka qowlka eebe lagu gubay magaalo ka tirsan gudaha dalka swiden maamulka koonfur galbeedna waxa ay xabsiga kasii daayeen askar ka tirsaneed maleeshiya hubeysan oo ciidanka maamulka koonfur galbeed kula dagaalamay magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ah ee maamulka koonfur galbeed qodobadaas ayaad barnaamijka ku dhegeysan doontaan iyo dabcan wixii war inagu soo kordho xubintii kalabaan oo qeyb ka ah barnaamijkeenana waad maqli doontaane uu u diyaargarooba falanqaynta wararka

aaday xaseeste meel kale xerkiyo dastuurka midka aaban xaalay wareegtada xalaasha xurmadeedaan marin nabadeed xaseeyo xeerkiyo dastuurka midka aaban xaalay wareegtada xalaasha xurmadeedaan marin nabadee xaseeyo xaqa sidaanu gaarano wa ilala xisaabtamo xisaabtamo aa waa yahay mar kale wacan wanaagsan saaxiibayaal aynu ku bilaabnay barnaamijka falanqeynta wararka raadiyaha kulmiya magaalada muqdisho gobolka galgaduud ayaan ku bilaabaynaa ciidanka xoogga dalka ayaa dhaaqdhaaqayo xooggan waxay ka wada naaga magaalada galcad ee gobolka galgaduud halkaas oo ay shalay gelinkii dambe ay la wareegeen kadib markii maalinimadii jimcihi aynu kasoo gudubnay aroornimadii hore weerar khasaare geystay oo qaraxya al-shabaab halkaasi ay ka geysteen maalintii sabtidii ayayna ahayd markii milatariga soomaaliya dib ay uga gurteen magaalada saraakiil xilligaasi warbaahinta la hadlana waxay sheegeen in sababo xeelad militari ah awgeed ay ciidanku dib ay u gurteen maqribnimadii hore shalay ilaa gelinkii dambe ayay mar kale galcad ciidanka milatariga iyo kuwa dadka deegaankuba ay gudaha u galeen magaalada galcad waxaana socda weli howlgallo amniga lagu xaqiijinayo oo u badan miina baaris isla sidoo kale ciidanka xoogga dalku magaalada ceeldheer wadooyinka soo galo ayay ka sameynayaan isla sidaas oo kale howlgallo miina baaris ah iyadoo looga shakisan yahay in al-shabaab ay miinooyin ku aaseen dhulka taas oo suurtagal ah inay waxyeelo u geysato ciidanka xooga dalka iyo dadka deegaanka ee aagaasi ku sugan haddaba wariyaheena ee galgaduud xasan axmed maxamed ayaan goordhow wax ka weydiinay howlgalka ciidanka xoogga ciidamada milatariga soomaaliya iyo dadka deegaanka oo shalay la wareegay deegaanka kalahadda ee gobolka galgaduud waxaa halkaas ay ka bilaabeen howlgallo miinabaarees iyo dhaqdhaqaaqyo xoogan oo ku aadan qaabka ay u tegi lahaayeen goobaha kale weli faysal ay kuleeyihiin xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab saraakiisha hogaaminaysa ciidamadan waxay xaqiijinayaan in tiro minooyina ay kasoo saareen guga ay ku dagaalamaan ciidamada dowladda iyo xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ee gudaha deegaankaas sidoo kalena weli ay wadan howlgalka miinabaarees taaood ka wadan deegaano badan hoostaga deegaanka galcad ee gobolka galgaduud sidoo kale saraakiisha ciidamada ayaa xadeeyeen in ay ku safayaan goobo horleh oo falastiim ay ku lahaayeen dagaalamayaasha al-shabaab islamarkaasna howlgalka uu socdo ay ku ballaaran doonaan deegaanada kale ee ka tirsan gobolka galguduud ee weli falasik ay kuleeyihiin xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab deegaanka galaad oo shilay xili kadib ay la wareegay milatariga soomaaliya waxaa kusoo beegmayaa xili maalinka jimcaha lasoo dhaafay weerarka ay ku bilowday dagaalamayaasha al-shabaab ay ku qaadeen halkaas kaasoo dhaliya asaare kala duwan isku jira masiya daawac isla ku dhintay qayb uu ka ahaa dabaduulihii ciidamada danaba ee milatariga soomaaliya gaar ahaan kuwa sida kaastaa baran waxaana sanadkii sooicada yeymaduun u adkeeyeen ammaanka deegaankaasi islamarkaasna meelaha kala duwan ee deegaankaas meel ku ah hadday ku joogeen ciidamada kala duwan ee federaalka iyo kuwa dadka deegaanka sidoo kale deegaanka ee degmada xeeleer waxaa deegaanada hoos yimaada howlgabanaya mubaarasa ka wada sidoo kale ciidamada milatariga soomaaliya wariyeenah gobolka galgaduud ama deegaanada galmudug xasan axmed maxamed ayuu ahaa khadka telefoonka ayuu ugu warramayey howlgalka ciidanka xoogga dalka ee aagga magaalooyinka ceelar iyo galcad iyo wararkii u dambeeyey aaggaas ayuuna faahfaahin dheeraada ah ka bixinayay markana hay-adaha amniga dalka ayaa lagu eedeeyey inay ku fashilmeen ka hortagga weerarada al-shabaab ay ka geystaan caasimada dalka maalintii shalay ayay ahayd markii xarunta gobolka banaadir xubno ka tirsan al-shabaab ay weerareen iyadoo dhismaha xaruntaasi rag ka tirsan al-shabaab ay gudaha u galeen weerar saacado qaatay ayaa dhaliyey khasaare kala duwan war ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda soomaaliya ayaana lagu sheegay in lix ka tirsanaa dagaalamayaasha al-shabaab halkaasi lagu dilay oo lagu toogtay islamarkaana lasoo afjaray in ka badan shan saac kadib weerarkaasi oo qaatay sidoo kale wasaaraddu waxa ay sheegtay waa wasaaradda warfaafinta ah in lix qof oo shacab ah oo shacab soomaaliyeed ah ay ku naf waayeen weerarkaasi haddaba maxaa eh, soo kordhiyay weerarada noocan oo kale ah maxaa ka hortaagan in dowladda soomaaliya ay ogaato in ay weerarada caynkan oo kale ah caasimadda ay kusoo wajahan yihiin su-aalahaas iyo su-aalo kale waxaa ka jawaabaya eh, wasiir hore uga tirsanaa maamulka galmudug axmed cabdulaahi waxaana uu yidhi saxaabey dhici jiray wax ka mida waaye waana waxaan isleeyahay aniga goldaloolooyin ama neglijensooyin jira oo ama hay-adaha amniga ka dhex jira ama dowladoo dhan ka dhex jira oo markii wax dhacaan aan wax laga baranayn oo waxaas markay dhaceen inaysan wax si nuucii u ege aysan haddana dib u dhicin dhiceenun aan dadaal badan xoogaa laga samaynayn ama dabagal badan aan la samaynayn arrimahan oo mar walba soona noqnoqonaya mar kastana leh calaamad ah in la fududaynaayo oo dad yacni dowladdii ka mid ah ama ciidamadii ka mid ihi ah, inay fududaynayaan aad moodo ayaa mar walba ka muuqanaysa sababtuna waxay tahay hadda haddaan damco aniga gobolka banaadir in aan tago oo aan gudaha tago aydhikaar kasta haddii aan sito waa igu adag tahay inaan gudaha tago tanna waxa weeye intaasoo jeegboontiya soo maraysaa intaasaa la soo gudbay meesha ugu dambaysaa la imaanaa meesha ugu dambaysaa falkii laga samaynaa in ay marka gacmo ku jiraan dadkii dowlad dadkii shaqaynayay oo aan la iska jirin dhexdooda gacmo ah oo shaqaynaya inay jiraan ayaa muuqanaysa maalin walbana waxaanu la helayaa qof la aaminay oo dhibaato samaynayo marka in dabagal badanina uusan jirin markii wax dhacaanna aan yacni inaan mar dambe waxaanoo kale dhicin aan dadaal badan aysan laga samaynayn cillada noocaasa ah ayaa jiraan waaya dhegeystayaal weli waxaad maqlaysaan barnaamijka

islaam adaa waayahay saaxiibyaal waxaad maqlaysaan barnaamijka falanqeynta wararka raadiyaha kulmiye ee magaalada muqdishona waad inaga dhegeysaneysaan markana wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda soomaaliya ayaa si kulal waxay u cambaaraysay falkii uu ku kacay nin xagjir ahaa oo kitaabka qur-aanka kariimka qowlka eebe ku gubay afaafka hore ee safaaradda dowladda turkigu ay ku leedahay dalka swiden bayaan ay soo saartay wasaaradda ee lasoo dhigay bartida twitter ayaa waxaa lagu xaqiijiyey in dhacdooyinkani ay sii horinayaan dareenka muslimiinta caalamka ayna noqon doonaan daandaansi khatar ku ah ummadaha muslimka ah ee dunida ku dhaqan wasaaraddu waxay ku baaqaysaa waybaasha caalamka inay qaataan mas-uuliyadda ka saaran joojinta falalka aan la aqbali karin waxay wasaaraddu ay sheegtay in la diido nuuc kasta oo naceyb ah oo xagjirnimo ah lana xisaabtamo ayaa layidhi ciddii ka dambeysa falalka caynkaas oo kalaha wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya ayaa waxa ay ugu dambeyntii ay ku baaqday dowladdii sweden ay ugu baaqday inay ka hortagto falka noocaasi oo kale ah oo lana ixtiraamo dareenka dadka muslimiinta ah ciidamada ee booliis ah ayaa la arkayay iyagoo isku gadaamay aaga ninka kitaabka qur-aanka ah gubayey waxaana muuqaal baraha bulshada warbaahinta ku faafa la arkayey in ninkaasi dab uu qabadsiinayay kitaabka qur-aanka kariimka qowlka eebe iyadoo ciidamada booliiskuna ay ilaalo ay ka hayeen meesha ama halka uu kitaabka qur-aanka ninkaasi ku gubayey markana koonfur galbeed haddaynu aadno maamulka koonfur galbeed waxauu xabsiga kasii daayay askar ka tirsanayd maleeshiya magaalada baydhabo kula dagaalamay ciidanka maamulka koonfur galbeed disembar dabayaaqadii sanadkii hore ina dhaafi ayuu ahaa markii dagaal xoogan oo dhex maray dhinacyo hubeysan oo ka amar qaata qaar ka mid a murashaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha koonfur galbeed ee la magac baxay dib u xoreynta koonfur galbeed iyo ciidanka koonfur galbeed ay ku dagaalameen halkaas oo toban qof ay ku dhinteen wixii intaasi ka dambeeyey maamulka koonfur galbeed waxa u gacan galay askar ka mid ahayd maleeshiyaadkii kula dagaalamay xabsiga ayaana loo dhaadhiciyey odayaasha dhaqanka magaaladaas ayaa waanwaan ay wadeen waxa ay ugu dambeyn ay ku guuleysteen in lasoo daayo raggaasi maleeshiyada hubeysan ahaa afhayeenka odayaasha dhaqanka koonfur galbeed oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in rag labaatan ku dhowaad ah lasoo daayay maynahani ii wareejiyay markan ka horreytii eh, dhallinyaro labaatan iyo sadeedii eh, disembar dhacdadii kudhiiday guriga farkeeta dhallinyaradii laka qobaday iyanhan ii wareejay iyo oka koobanyin eh, labaatan maxbuus iyanhan ii wareejiyay haddii unaen odayaashooda dhaqanka taas oo dariiq badan lahaa mari ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed mudane xasan sheekh maxamuud guddoomiyaha baarlamaanka sheeg aadan madoowe madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed odayaalka dhaqanka siyaasiyiinta markii laku wada xaajooday kadibna la gorday in nimankaas xorriyaddooda la siiyo yaa mayba yaa maantana yaa ka gabagabawtihiritaansho amba xorriyad la'aantooda waa dad maybaan kuma hadnaqeeye madaxweynaha jamhuuriyadda madaxweynaha koonfur galbeed oo isuna warqad afis ah ha kala faaqi gudoomiyaha baarlamaanka mahadiya kudeerta oo dadaal iyo juhdi badan geliy runtiinku mahadnaqe may mahadtaas bilaaran aan ku mahadnaqay taliyaasiyaydhada sida wadaninimada iyo soomaalinimada ka jarta oo isla markii shalay markii laaka wareejiina kusuuna goroday inay dadkaas walalwalaagay xaquuqayo la haayeen oo meelaha kama qonaayeen isu diiwaan geliyo Eh, odayaashiisa dhaqankana ah si sharaf leh aan dhohayo oo warwareegan laha in runtiisuuna ka ammaanaana dowladda federaalka iyona eh, dowlad goboleedkabana may kocodsadaane eh, taliyaha may arkorne haddii unaana dhaqanka taliyaha shacabka reer koonfur galbeed ee arikoran taliyaha siidi meeraano waa taliyaha shacabka reer koonfur galbeed runtii haddii taliyaasha oo dhan saas naqada lahaayeen walbabaati leh dhihi lahayn Eh, mayba ku codsadaan eh, taliyaalka kalaaniniisu ka daydan eedyadaan eh, mahadsantiin mahadbilaarangaan naqaanalan kasta oo reer koonfur galbeed samaha fadow shacabka reer koonfur galbeed maynka baaqane may lahaaya dhabbagay oo nabada lahaaya amba tubtii nabada amba jidkii nabadalaan walba sidiisun gordaw jidkaasa hayna maanta mahabiisyaanyaa la wareegnay bara geeka mayka jarna wal alla walaagii dhaawaay amba dhabaay amba xaaladda jari kulli yatare kooba hayna barina ma in gudbiyaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed aan gudbiyaana may hoostoon ku hiringnaa gudnugnaa inay dalkan iyo dadkan nabadgelyo helaan dadkan i dalkan lan welba man xoreeyin ka langnin liinka caburina langnin liinka dhibaatayna lan walba bana kulladuu xaqin xaqa u inuu sahalo yaa ka dadaalan odayaalkiin dhaqanka marka shacaba umay baasiin leenaa isdejiye xaaladda oo nabadgelyada walan dhamaase ay la suubinay aragoo inta hereerikaadiiyo mal dhaafaw inta maanyafuurka may dhaafaw inta dulugda mal dhaafaw inta waxaa waaye meelan qaxootiga deganye mal dhaafa ah, markunoonta iskal wareegan ini haddana dhibaato la cabuuro mayfmale ini walanin suurgalaanalana kaasi wuxuu ahaa dhegeystayaal afhayeenka waxgaradka magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ah ee koonfur galbeed wuxuuna ka warbixinayay rag in ka badan labaatameeye ah oo maamulka koonfur galbeed xabsiga uu ka sii daayay kuwaas oo ka mid ahaa maleeshiyadii hubeysneed ee disembartiina dhaaftay ku dagaalamay magaalada baydhabo kuwaas oo dagaal la galay askar ka tirsanayd ciidanka maamulka koonfur galbeed weli waxaad maqlaysaan barnaamijka falanqeynta wararka cudud xoog leh iyo ciirsi dowladnimo calan la harsadiyo cadli iyo garsoor caano nabadaa leh cadow loo jabiyo meedad ciidda waran cawadaran iyo hoob cudur iyo asaay ceyr iyo agoon cuuryaan gablama ba ay colaadaa leh caqli suuban iyo cilmi iyo aqoon caways dhallinyariyo tartan iyo ciyaar farxad iyo caruus caano nabadaa leh burbur baaba barakac kufsi iyo boob cataaw iyo darxumo ceeb iyo dagaag cagabarar iyo silac ciil colaadaa leh dugsi caafimaad iyo cashar iyo tacliin caano nabadaa leh cadaab aakhiriyo ciribxumo adduun hohay colaadaa leh ummad yahay cisi iyo sharaf caano nabadaa leh caano nabadaa leh waayahay saaxiibayaal weli barnaamijka falanqeynta wararka ayaad degeysaneysaan markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan oo qeyb kaha ah barnaamijka falanqeynta waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay kala muqdisho horta xay galabsata war muqdisho xaruntii midnimadii waa magaalo madaxdii middayaeedaya amay tahay war muqdisho waa maata koris macbuud noogu deeqaye masiibada maxa ku saliday war dadka muqdisho waxay gara waayeen in munaafaqa dhuunta maalin looga idleeyo muqdishoy barbaarashahay hooyo maxasta korisiya maatida daryeelay madfaca lagugu riday iyo ma mutaysan qaraxyada muqdisho magaalo madaxdeena ilaahu masiibada kaa dulqaad war anna waxaan ku darayaa muqdisho Eh. iyo muuq wanaag masiibada dhiillada iyo murugada joogtada eh. rag baa kaa mayrayee muddada maalmaha u hadhay eh. muraal iisii lahow arya waa runtaahe muqdisho murugada iyo masiibada mar waa ka bixi doontaahe horta koow dadka joogaahu maskaxya maanba ha yeeshaanu minankoora balaayadaan ku dhex jirtana heeska soo bixiyaanu intayse balaayada qarsahayaan bugdhaaxaahu waa ka dhex yeereen war masiiba intay joogto muruga la huri maayee madax iyo shacab ba in loo midoobo waa lagama maarmaan war kalemaanay waxaan dhihi lahay muddaa reer muqdisho khawaariij muhdiyiinuu maatadeenna disho murug aan aragnoy masiibooyin fulsheene maskax baa la rabaa cadowgaa lagu mooso wartaashawanna waxaan ku sii dari lahay dowladnimaa macaan nabadgelyaa dhowritaan mudane mana aha wax maarkeed gadiyo suuq maawiya yaalle mudi iyo maxaa kii qarshee maadshi kala haysta war kalemaanay muqdisho masiibo kuma cusban laakiin waa ka bixi doontaaye xaruntii gobolka banaadir la weeraray qaraxyo kadibna niman hubaysana gudaha u galay weliba dhinaca suuqa degmada xamar weyne ayay qaraxa ugu horreeya ku dhufteenu inay shacab laayaan waa shaqadooda xaruntana mas-uuliyiin iyo shacab wixii joogay badi waa la badbaadshaa layidhi ilaa haddana dadka magacalo khawaarijtu xarunta ku dileen waxaa ka mid a agaasimihii naafada oo aragga la'aa oo la dhihi jiray axmed xasan warsame allaha u naxariiste war khawaariju waa cadow curyaan iyo camoole iyo caruur iyo ciroolo kolay tahay ciday dhaafayaan ma leh warkalamaanay nin u maleeyey in khawaariijtu bini'aadmi yihiin wuxuu yidhi xaruntii dalkaagiiyo markaad xamarku duulayso caasimad xaggee baad ka dhigan laysma xaasido eh war waxaa kaloo la yidhi xamar dhaxalumay helin dhig korkeeda lagu qubo xamar dhaxalumay helin in dadkeeda lagu dhibo war waxaa kaloo la yidhi xulufooyin belo xiisa u qaboo xaduudkii gudboo xarkagoostay baa ku xumaynayee xinjir qubata iyo xamaray dagaal xaqum aad lahayn war waxaan maqli jiray xamarey eh. waa lagu xumeeyey eh yaa ku xaalmari doone war dadka xamar xaasidiinta guryaha ugu xidhaysaneed ka soo xaaqaano saasay ku xaalmarsantaa kuna xoroobaysaa war hamar haruuntiya nimankaha weeraray masaakiinta ka hasuugi haafad ku duuleen uskalamaan markii xamar weyne la weerari oo buuq qaraxyo yeereen awowa waxaa siri xamar xawaala maa laga rawaa aryaadhaha xakiinkii abuuray xaqa oo ku leeyaha ruuxii xafidayba ummaddana xiriirsho xuquuqdooda dhowre xarig eebba kii jaray xaq ilaali maaye xulufada nijaasta maad xawda goysaan xaad ka dhowrahaysiin war kalemaanay suuqa bakaanaha waa tii ka kacay waata la wareeray xarunta gobolka banaadir marka waxaa isweydiin mudan maxaa isku beegay labadaa masiibo soose ma dhici karto ujeeddadu inay ahayd maamul iyo dhaqaalaba muqdisho ha la dumiyo war sow ma dhici karto inay islahaayeen dabka inta lagu mashquulsan yahay qaraxyada la weydaarta war khawaariijta suuqa xamarweyne miyaa lacagtii looga diiday war khawaariijtu muqdisho maamul iyo dhaqaalaba inay dumiyaan mar horay u badheedheen sababtoo ah inta hotel ku taalkiiba shan jeer baa la weeraray xarunta gobolka banaadirra guddoomiyaheedii hore iyo maamulkeedii horaa ku maqan marka tani waa shaqo ay weligood hayeena mid cusub ma aha war dadka qaar waxay u maleeyaan haddii layidhi shabaab xaradheeraka xaggaa lagula dagaalamayaa xamar inaan qof ka joogin aryaadhaha warkiioo kooban qaa'imiinta iyo khawaariijta guryahay idinkugu jiraan qaraaxyaadaan qoorshaysa saanon eh. laqabaan qoomama jire eh. qaraxyaadaan qorshaysaanon eh. laqaabaan qoomama jire guud ahaan saaxiibayaal barnaamijkii falanqiynta wararka waad ka dhegeysaneyseen raadiyaha kulmiya magaalada muqdisho waa inaga intaas mar kale intaan kulmayno haddii alla yaraado waxaan idinku dhaafinaa sidaas iyo nabadgelyo